bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala الnaadimu raximah اllahu tacaala wardud liأsli thaniya laynan qulib faqiimata sayir quwaymata tusib washada fi ciidi cuyaydu waxutim liljamci min da maali tasgiiri culim wاlأlif الthani اlmasiidu yujcalu waawan kada ma اlasl fiihi yujhalu wkamil اlmanquusa fi الtasgiiri ma lam yaxwi gayra taai thalitثa kama wman btarkhiimi yusagiru اktafaa biاlasli kalcuطayfi yacni اlmicطafaa اkhtim btataniiثi ma sagarta min muanaثi caarin hulaaثiyin kasin ma lam yakun bitaa yuraada labsi kashajari wabaqari wakhamsi wshada tarkun duna labsi wanadar laxaaqu taafi ma hulaaثiya kahar wasagaruu shuduudan iladilati wadaa maca alfuruuci minha taawati waxaan ku dhex jirnay taskiirkii aan ku dhex jirnay marka waxaan taskiirka soo sheegnay isimka haddii uu thulaathi yahayna fucayl baa lagu taskiiriyaa hadduu ka badan yahayna ama fucaycil ama fucayciil xasba alismi sidee ugu munaasabsan waxaa inoogu dambeysay tasgiirka iyo iyo siiqatu muntaha ljumuuc waxyaalo badanay ka wadaagsadaan intii markuu musanifka sheego haddana wuxuu sheegay waxay ku kala duwan yihiin macnaa maa yusmaxu aw maa yutasaamaxu fi tasgiir walaa yutasaamaxu fi siiqati muntaha ljumuuc oo ay kamid ahayd calaamatu tathniya iyo wixii lahal ah waxaana ugu dambeysay marka alifu taaniith almaqsuura idaa zaadat calaa arbacatin yajibu xadfuhaa haddii ay tahay khaamisa hadday ku jirto <clears throat> alifu taaniith almaqsuura hadday khaamis noqoto laakiin thaalithuhana alif kaloo ziyaada ay tahay yukhayaru bayna xadfihaa aw ithbaatihaa labadaasaa noogu dambeysay markaasuu inta wuxuu leeyahay wardud liaslin thaaniya laynan qulib faqiimatan sayir quwaymatan tusib wardud waxaad u celisaa thaaniyan mid labaad oo thaanigoo laynan macnaha fudud laynkoo quliba la gidiyey liaslin u celi fasayirka ahaysii qiimatan markaad qiimo rabti inaad taskiirisid quwaymatan ka ahaysii tusib waad asiibaysaa marka inta wuxuu ku leeyahay isimka la taskiirinayo haddii midkiisa labaad xarfuliin uu ku jiro waxaa waajib ah in asalkiisa loo celiyo haddii asalkiisa waaw ahawna waaw u celi hadduu ya aha ina yaa u celi sidaasuu ku leeyahay wardud celi liaslin waxaad u celisaa thaaniyan xaraf labaad laynan ee fudud quliba la gidiyey asalkiisu u celi yacni xarfu thaani in saara laynan fi lkalima alatii uriida taskhiiruhaa yajibu radduhaa ilaa aslihaa in kaanat in kaana waawan fabiwaawin wa in kaana yaaan fabiyaa-in fa qiimatan fasayirka ahaysii qiimatan eh, qiimo markaad rabtid inaad taskhiirisid quwaymatan ka ahaysii tusib waad asiibaysaa lianna qiima min ay ka timid asalkeedii waxa weeyaan waaw bay ka timid kelimadan qiimaa hadda fiiri fada waa iska xaraf oo cadafa iska dhaaf qiimo weeyaan qiima thaani xarfiha waa xarfuliin oo ya maa qablaha maksuur waay markii in la taskhiiriya la rabo taskhiirka maxaan iri yudamu awaluhu wa yuftax maa qabla aakhirihi y wyuftax thaanihi dheh awalkiisana waa la godaa thaanigiisana waa la kordhigaya hadii la rabo markaa faqiima in la taskiiriyo calaa hadihi اطariiqa kuma suura suurageli karto walidaalika dararna ila an nurjica alkalima ilaa asliha faacadna alyaa hadihi ila asliha wahwa lwaaw faqiila quwayma ya-dan hadda oo waawga ka dambayso waa yadi dii taskiirka u watay ya-dii ku jirtayna waawdaa loo bedelay sidaasuu ku leeyahy marka ayib markaasuu ku yihi washada fii ciidin cuyaydu waxutim liljamci min daa mali tasgiirin culim washada waxaa shaad noqday fii ciidin ciid in la taskiiriyo cuyaydu lagu taskiiriyaa shaad noqotay waxutima waxaa loo waajib yeelay liljamci maa culima min daa xukumkan asiga maa culima litashiirin tashiir wixii loo ogaaday marka hore washada fii ciidin cuyeydin horta waxaa weeyaan kelimadan hadda ciidina waa kelima thulaathiya a ah, thaanigeedana xarfuliin uu yahay ya-daas oo hadda reebano xarfuliinka asalkeedana waaw bay ka timid lianna ciid waxayba ka timid caada yacuudu waxaa mar soo laablaabana ciid saasa loogu magacaabay marka caada yacuudu cawdan haanigeeda marka waaw waay alqiyaas waxay ahayd sidii qiimaba aan quweyma aan u celinay waawgeedii ina ciidna cuweyd la yidhaahda bay ahayd marka maadaama astarkeedii horabo asalkeedii horabo ciidkaas awalba cuud lama dhihin liannahu haddii ciid haddii cuud la dhihi lahay cuud waxaa weyaan waxaa la shitaa la yihahda marka iltibaasaa dhici lahay sidaasaa loogaga cararay markaasaa ciid la keenay marka asalkeedii markii la taskhiirinaya waxay ahayd cuweyd in la yidhaahdo oo waawgii la soo celiyo asalka ahaa maca daalika waawgii lama soo celina ubqiyat ilyaau calaa maa hiya caleyh shaad saasay ku noqotay washada fii ciidin oo ciidoo la taskiirina in cuyeyd la taskiriyo on cuweyd la dhihin shaad bay noqotay saasuu ku leeyahy musanifka ayib taas waxa weeyaan wa waa midii markuu thaaniga xarfuleyn yahay markaasuu musanifku wuxuu ri waxutima liljamci jamci waxaa loo waajibiyey jamcu tagsiirkii aan soo dhaafnay min daa midkan xaggiisa maa culima litasgiirin tasgiir wixii loo ogaaday bimacnaa waxa weeyaan kelimo kasta fi tasgiiri uciidat ila aslihaa oo waaw haday noqoto jamcu tasgiirkina jamcu tagsiirkiina sidaasoo kale ay noqonaysaa oo marka hadda haddii la rabo in la in la tas in la jamciyo baab oo kale waxaa leeyahay abwaab iyo anahu thaaniga waataan hore usoo niriye jamcu taksiir wاtaصgiir yarudaani اlumuura ilaa usuuliha ama alashyaa ilaa usuuliha shay kasta asalkiisay u celinayaan marka sidaas oo kale waaye waay waxaa waajib ah kelimada hadday thaaniga xarfuliin u noqdo sidii taskhiirka asalkiisa loogu celinay yaa jamcu tagsiirka asalkiisa in loogu celi ay waajibta oo hadda baab oo kale waa ka abwaab waawgiyaa loo bedelay naab oo macnaha maceygaana anyaab baa laleeyahay wahaakada marka jamcu tagsiir wuxuu la mid yahay ka katashiir fi raddi alxuruuf ilaa usuuliha intaasuu kala mid yahay hadda wuxuu jamcu tagsiirka taskiirka wuxuu shaad ku noqdayna jamcu tagsiir shaad ku noqon hadda ciid haddii la jamci taga acyaad baa laleeyahay ee acwaad laguma jamcinayo sidii shaad uga aheyd jamcu taskiirka sidii shaad uga aheyd taskiirka markaan joognay jamcu tagsiirna shaad ugu noqonaysa sidaas oo kale ayib markaasuu wuxuu iri waalifu thaani lmaziidu yujcalu waawan kadama alaslu fiihi yujhalu waalifu thaani alifka labaad almasiidu ee la siyaadiyey yujcalu waawan baa laga yeelayaa kadaa midkan waxaa lamid e eh, mal aslu fiihi yujhalu wixii asalkiisa laga jaahil yahayna lamid weeyaan wuxuu ku leeyahay musanifka hadda waxaan soo sheegnay thaaniga hadduu xarfuliin noqdo <coughs> thaaniga hadduu xarfuliin noqdo asalkiisi wuxuu yahaa loo celinayo hadduu asalkiisa waaw ka yimid waawaa loo celinaa haddii ya uu ka yimidna ya baa loo celinaa ayib mathalan hadirtaan muuqin oo kale ninka wax yaqiiniya waay waawdaas asalkeeda ya bay ka timid liannaha min ay ayqana maadaama ya ay ka timid haddii la raba in la taskhiiriyo muyayqin a laleeyahay oo xarafkan thaaniga aho waawga hadda u qoran ya baa loo celinaya markii la taskhiirinay naab markii in la taskhiiri la rabo nuyeyb aa laleeyahay yadiisaa loo celinay tayib laakiin aliftii thaaniga ahayd haddii xarfuliina alif thaani ay noqoto oo asalkeedana aan la aqoonin hal hiya inqalabat min waawin aw min ya ama waxa weeyaan ziyaaday noqotay asal marka malaha asal loo celiya mala maxaa see lagula dhaqmaya in kaana thaani alifan liinan wa juhila asluhaa aw annahaa zaa'ida idan macnaa dalika an laysa laha aslun yumkin radduha ilayh famaada nafcal labada xaalaba waaw baa loo celinaa buu ku yidhi markaasuu ku yihi waalalifu thaani alifka labaad almasiidu la ziyaadiyey yujcalu waawan waaw baa loo celinaya hadda fiiri daarib oo kale haddii in la taskiiriya la rabo duwayrib baa laleeyahay waaw baa alifta loo bedelay aliftaasna zaaid waa liana asalkeeda darban bay ka timid oo <clears throat> xuruufta asalka waa daad iyo ra iyo ba wa alifta waa zaaid aliftaas zaaidkaa ah markii la rabo in la taskiiriyo waaw baa loo celinaya liana huwa almunaasib ya iyo damo iskuma xigaa karaan waa kala fiican marka duwayrib yaa laleeyahay haddii waxaa lamid e kada waxaa lamid e mal aslu fiihi yujhalu wixii asalkiisa laga jaahil yahayna waa lamid oo mathalan waxaa leedahay caaj oo kale oo iligta maroodiga ah cuweyj baad leedahay cuweyj liannahu alifka caajka ku jiro isim jaamid oo ku jira lama ogo asalkiisa wuxuu ka yimid yani waaw muu ka yimid mase ya bay ka timid alif asal e ma jirto marka waxaa la leeyahay waxa weeyaan ayadana waaw baa loo celinaya wa kamil ilmanquusa fi taskhiiri maa lam yaxwi gayra taa'i thaalithan kamaa wa kamil dhammaystir almanquusa isimka manquuska ah oo wax laga nusqaamiyay fi taskhiiri fi xaali taskhiiri dhammaystir ee wixii ka maqnaa usoo celi maa lam yaxwi hadduusan koobanin ousan macnaha aysan ku dhex jirin maa lam yaxwi maa lam yaxwi maa lam yaxwi maadaam maa lam yaxwi hadduusan koobin thaalithan mid saddexaad hayra taay xaal uu yahay kamaa in oo kale weeyaan ayib marka waxaa lagu leeyahay manquuskan hadda looma jeedo muqaabilan maqsuur looma jeedo manquus waxaa lagala jeeda amaa nuqisa minhu xarfun yan isimka la taskiirinaya intaan la taskiirin horteed hadduu xaraf ka maqnay oo in la taskiiriya la rabo xaalaad buu kala leeyahay hadduu laba xaraf ku ekaado oo xarafkii saddexaad uu ka maqan yahay in la soo celiyo waajib waaye ama tahawata ama yuusan wadanin haddii uu saddex xaraf yahay xarafkii saddexaadna taa u taaniitha uusan ahayn ayaa lagu taskhiirinayaa oo macnaha xarafkii maqnaay loo soo celin maayo intaasuu beytkan u jeedaa marka wuxuu ku leeyahay wakamil dhammaystir almanquusa isimka la nuqsaamiyey fi taskiiri fi xaali taskiir waad dhammaystiraysaa oo wixii ka maqnay u soo celi maa lam yaxwi hadduusan koobin thaalithan xaraf saddexaad oo hayra taai ah hayra taai xaal uu yahay liannahu haddii ay sifada soo hormarta xaala la caraabaya sifa mawsuufkeeda kama hormari karto thalithko khayra taai asalkeedii ahayd marka isimka hadii uu xaraf laga nusqaamiyo waxa soo haraa la fiirinay hadii saddex xaraf oo taa-u taaniith ay ku sadexaynin hadday soo harto sidiisaa lagu taskhiirina wax kale uma baahno haddii laakiin laba xaraf hadduu yahay ama saddex xaraf midka saddexaadna taa-u taaniith uu yahay waxa weeyaan in loo soo celiyo waajib waay mathalan fiiri <clears throat> hadda fiiri dam oo kale dam dam oo kale abun oo kale akhun oo kale fiiri laba laba xaraf waay xarafkaas haddii in la taskiiriya la rabo isimkaas in la soo celiyo xarafkii ka maqnaay waajib waay oo marka maxaa laleeyahay dam oo kale ya baa ka maqan waxaa leeyahy dumayun damyarow liannahu maba jira isim oo mucrab ah oo oo oo laba xaraf ma jira isimka waxaa ugu yar sida noo imaa doonta saddex xarafa ugu yar todobana waa ugu badan tahay marka isim laba xaraf maba jirtaba akhun hadii hada la yihahda hamze iyo khaa kaligeed isman akhawiyun asalkiisi waaw buu ahay ukhayun aa laleeyahay waawdii kelimaada ay wadatay oo oo akhawuun ahayd waawgeedii aya loo bedelaa yadii tasgiirkaa la dhexgelina ukhayun aa bunayun ubayun waa la wada mid kulligeedba xarafkii maqnaayaa la soo celinaa xarafkaas maqnaa yada oo tasgiirkaas sidii isu qaban karaana la fiirinaya hadday eh, laya kale loo bedelo waa laisku idqaamaya haddii waaw loo bedelana ya-da laga keenaya sidaasay noqonaysaa oo macnaha waxa weyaan marka hadda damin waxa weyaan waa isagoo thunaayi ah waa laba xarafuu ku haray ama waa laba xaraf oo taa taaniith ay weheliso shafatin oo kale shafatin tadaas isimka asalkeeda kamid maaha liannahu jia biha litafriiq bas isimka marka shafa shiin iyo fa keligeed baa joogto shafahun bay asalkeed aheyd lidaliili jamci shifaax baad leedahay shifaax fiiri markaa jamca waa kaas markii la taskiirinayo haadi waa la soo celinaya shufayhatun yaa laleeyahay wa fii cidatin cidda hadda laba xarafaa ka haray xaraf kaloo fadiyaa maqan wucaydun aa wa fii ma waxaa leey musaman bihi waa ka qofaa lagu magacaabay ma muwayun hamsadeedii oo yaa loo bedelay wa alkhulaasa waxa weeyaan isimka haddii laba xaraf in la taskhiiriya rabo hadduu laba xaraf le ay ka joogto ama laba xaraf oo taa-u ay ku sadexaysa ay ka joogto wixii ka maqnaya loo soo celinay haddii saddex xaraf ay ka joogto oo midda saddexaadna taa u taaniitha usan ahayn taadi la soo celin maayo may xarafkii maqnaa la soo celin maayo oo mathalan waxa weeyaan e, wuxuu ku miithaaliyay shaaki silaax ninka hubka dhiibto macnaha ninka hubkiisa oo u baxsan yahay oo seeftii gashiisa uu ka bixiyey marka shaak hada hadaad fiirisid waa isim waana arbacata axruf waay wmaca dalika xarafaa kasii maqan liannu isimka manquus wa ashaaki alqaadi oo kale u lamid yahay xarafaa ka maqan asoo dham afar xaraf ou xaraf kasii maqan yahay marka in la taskiira la raba lasnaa bixaajatin ilaa dalika alxarf fayusagaru calaa xaalihi duuna irjaaci alxarfi almanquusi minhu fataqulu fi shaakin shuwaykun yaad leedahay intaasuu beytkaas u jeedaa ayib kamaa maa wuxuu ula jeedaa yani e, maa bihi lacabay waa maa waxa weeyaan kelimada ma ishkaaliyad ba hadda aniga ila muuqata musanifka hadda wuxuu u jeedaa kuwii in waxooda la soo celiya ay waajib ka ahayd liannahu maa hadda haddii la fiiri saddex xaraf waay saddexdii xaraf taa u taaniithna kuma jirto waxay ahayd in sidiisa in lagu taskiiriya ay banaanaato waxba aan loo soo celinin markaasaa waxa weeyaan aliftan oo hadda aakhirka ugu jirto hamsada ah waa la gooy ama ya baa loo bedelay alifteeda kalena waxa weeyaan waaw baa loo bedelay muwayun sidaasaa la yiri alifta horo asalkeeda waxay ka timid calaa hada taqdiir waaw bay ka timid laakiin miyaah baa ku diidayso asalkeeda ya bay ka timid hadda sida muuqato oo maca daalika waaw baa loo bedelay asalkeeda maaljaahi laga yahay ma garanayo nuqta thaaniya waxay ahayd in sideeda lagu tasqiiliyo oo aan waxba loo keeni liannahu thalaathata axruf oo xarf taaniitna ay ku jirin marka musanifka maa un buu yihi oo xarafka ahayd ma ula jeedaa masamaa bay ahaydoo miyaah baa laga keeno hamsay wadataa shaarixa labadaba ibni hishaam iyo ibni caqiilba waxay ku fasireen asalkeeda maa bay ahayd wabitaali markii la taskiirinaya xarafkii maqnaa loo soo celiyey ishkaaladii laa zaalad qaa'ima ayb wman btarkhiimi yusagiru اktafaa biاlasli kalcutayfi yacni اlmicطafa waman bitarkhiimin yusagiru اktafaa waman yusagiru ninkii isimka taskhiirinaya bitarkhiimin maca tarkhiimin asigoo wax ka maqan yihiin iktafaa bilasli asalkii buu ku kaaftoomayaa kalcutayfi oo kale weeyaanoo yacni lmictafaa lagala jeedo waman yusagiru ninkii taskhiirinay bitarkhiimin ku taskhiirinay wax ka goyn iktafaa bilasli asalkiiyuu ku kaaftoomayaa mithaalkeeda waxa weeyaan kalcutayfi waa go marka inta wuxuu kugu sheegayaa taskhiirka nooc kamid ah oo la yihahda taskhiir tarkhiim waxaa lagala jeedaa tarkhiimkan noociisa kelimadii zaaidka ay ku jirtay oo ay suuragal ahayd iyadoo ziyaadadeeda wadato in lagu taskhiiriyo iyo in laga gooyo labadaba suuragal asalkii waxaa weyaan inaan waxba laga goynin in kaana yumkin taskhiiru lkalima maca ziyaadatiha wa taأti calى ixdى awsaani halaatha oo fucayl iyo fucayciil iyo fucayl iyo wixii lamid ay ku imaanaysa in wax laga gooyo ma ahayn marka qolaa waxay qabtaa isimkii asigoo zaa'idkao dhan in laga jaro wa yucaadu ilaa aslihi huma yurakhamu calaa dalika saasay qabaan hadda fiiri micطaf miimkaasaa zaa'id ku ah asoo miimkiisa wato waa lagu taskhiiri karaa mucaytif baa la dhihi karaa in laga gooyo un waa la heli karaa cutayf la yidhaahdo labadiiba waa la heli karaa marka haddaad tahay qolada qeyb haddaad ka tahay oo asalka ku tarkhiiminayso waxaa weeyaan zawaaid oo dhan iska jar oo marka isimkii meeshuu hadda cuطay fucayl ou noqday oo hulaaثi baa loo bedelay mucayطif hadii la dhihi lahay fucaycil ou ahaan lahay wasankii kale oo rubaaciga usu bedeli lahay labadiba way banaan tahay marka haddaad kamid tahay min alqabiil aladiina yusagiruuna alkalima bacda tajriidiha min zawaa'idiha fafcal dalika sidaas un baa loo jeeda wman yusagiru ninkii taskhiirinaya kelimadii bitarkhiimin ay bixadfi zawaa'idiha ninka ku tarkhiiminaya hadaad kamid tahay iktafaa ninkaas wuu ku kaaftoomaya bilasli kalcutayfi oo kale waay cutayfi oo yacni mictafa laga keenay mictaf haddii la taskhiirin rabo ima an tusagirahu maca ziyaadatihi fataquul mucaytif ama an tusagirahu wahwa mujarad can jamiici zawaa'id fataquul cutayf oo bimacnaa fucayl oo kale aad ku keentay labada waa ku banaanta tahay ayib waxaa lamid a ah baa leeyahay mathalan xaamid oo kale aad taskhiirinaysaa aliftaa zaa'idka aad ka goynay xumaydaad leedahay xubla oo shalay soo sheegno xubayla aan lahayn oo alifka loo dhaafay xataa waa laga jari karaa xubayla baad leedahay wahaakada ayb intaas waa baab kale w markaasuu musanif wxuu yiri ikhtim bitaaniiثi maa sakarta min muanahin caarin hulaaثiyin kasin maa lam yakun bitaa yuraadaa labsi ka shajarin wa baqarin wa khamsi ikhtim khatim oo ku dhammaystir maa sakarta waxaad yarayso oo taskiiriso oo min muanahin muanath ah muanathkoo caarin ka dhartiran muanathkaoo hulaaثiyin ah kasinnin weeyaane bitaaniihi ku dhamaystir isim kasta oo muanath ah mukawan min halaathati axruf idaa aradta an tusakirahu faalxiq aakhirahu bitaai taaniih intaasuu musanifku u jeeda aan kugu celiyo mithaalkeeda ka sinin buu iri sinin hadda fiiri laba nuun ay wadataa sinin waan hore kugu sheego alxarfu lmushadad cibaara can xarfayn markii in la taskiiri la rabo duma awalahu ko duma awalahu su aada leedahay labadii nuun kala bixi nuunta horo kordhig liannahu yudamu awaluhu wa yuftaxu thaaniihi sunay ya-dana waxa wa yaa taskiir nuuntii labadii nuun aad kala dhex bixisay labadii nuun aad kala bixisay dhexdoodii yaa taskiira la dhigaa sunayna ay noqotay taa u taaniiu sunaynatun saasay noqonaysa marka hadda sinidan ayada sideedaba labada nunta w laakiin hadda ula jeedada waxa waaye <clears throat> oo musanifka meeshaan u keenay taa u taaniith sinin waxawaa ilig waa muanatha cayn oo kale lamid tahay haddii saas ay tahay waa muanath oo thulaathi a ah, markii la tasqiiriya la rabo waxa weeyaan tadii ka maqnayda loo soo celinaya oo maxaa laleeyahay sunaynatun yaa leeyahay sunaynatun ikhtimku dhammaystir bitata'niithi taa u ta'niith aakhirka ka dhig maa sakarta isimkii taskhiiriso oo min muanathin ah muanathkoo caarin ka dhartiran min taai taaniithu ka dhartirasan yahay thulaathiyin ee saddex ah ka sinin weeyaan kulu ismin thulaathiyin muanathin ida uriida taskiiruhu yajibu ilxaaqu taai taaniihi fi aakhirihi intaa weyaan laakiin waxaa shardia maa lam yakun haddii uusan ahayn isimkaas yuraakii la arkayo daa labsin ishkaal mid u saaxib e bitaa bisababi taa hadday taada markii loo soo celiya ishkaal ayna u keenaynin inaad soo celaysaa waajib ah mithaalkii ka shajarin wa baqalin wa khamsin weeyaan waxaa luu leeyahay isimka thulaathiga oo muanathka oo taa u taaniitha loo soo celiya aan leenahay waxaa shardiga taa u taaniithka inayna u keenayn ishkaal inay geliso hadday ishkaal keenayso waxa eh, loo soo celin maayo iyadoo ishkaal keenay waxaa ka mid eh ka baqarin hadda fiiri shajar iyo baqar iyo khamsin waa muanath oo thulaathi ah aw caarin min taai taaniith ah ta'na looma soo celi karo haddii loo soo celiyo ishkaala ka imaana shajara haddii la taskhiiriyo shujayra la yihahho ta loo soo celiyo waxaa isku darsamaya shajarkii oo ismu jinsi jamci ah iyo shajar shajara oo mufrad ah fiiri shajara haddii la yihahdo waa mufrad hal geed waay shajar haddii la marka haddii maanta inta la taskhiiriyo oo taa-u taaniih loo soo celiyo yaltabisu alsmu ismu اljinsi aljamci bimufradihi oo marka haddii shajara la taskhiiriyo oo mufrad ahayd shujayra lagu taskhiirinaya haddii shajar oo ismu jinsi jamci ahay haddii la taskhiiriyo tadi loo soo celin shujayra u marka waxaa isku darsamaya mufradkii iyo ismu jinsi jamcigaa isku darsamaya sidaas sida aynu u dhicin yaa lagu leeyahay hadday taadi ishkaal keenaysid yusaqaru biduuni taa marka shajar oo ismu jinsi jamcia shujayr a laleeyahay shajara oo mufradna shujayra a laleeyahy labadi saasay ku kala baxayaan wa mithlu dalika baqar iyo khamsa lamid baqar hadaa tira lo waay hada lo lo macnaha waa ismu jinsi jamci wax dhana loo jeeda baqara hadaa tirahdana hal neefoo lo ah waay haddii marka baqar oo ismu jinsi jamciga tadi loo soo celi lahay buqayra lagu taskhiiri lahay baqaradii keligeed ahayd iyo baqarkiio ismu jinsi jamciga isku darsami lahay sidaas awgeeda waxaa lagu leeyahay tan ta ka dhaaf oo ismu jinsi jamciga ah ee buqayr dhe mufradkana marka taskhiirinay buqayra dhe khamsin waa lamid khams i khamsa mudakar iyo muanaf ay kala yihiin haddii marka tada loo soo celiyo khamsa khams oo oo mudakar ah tadi haddii loo soo celiyo khumaysa ay noqona waxay ku darsoomayen khamsadii oo muanathka ahayd oo la taskiiriyay khumaysa labadii waa isku darsoomayaan marka haddii taa u taaniidka isimkaa loo soo celiya aan leenahay ishkaal ay keenayso tadi loo soo celin maayo sida baqari shajar oo kale hadday ishkaal keenayninna waa loo soo celina ka sinin oo sunayna la ayib markaasuu musanifku uri washada tarkun duna labsin wanadar laxaaqutaa fi ma hulaahiyan kahar inta wuxuu ku leeyahay washada waxaa shaad noqday tarkun tadi in la soo celiya in laga tago shaad weeyaan duuna labsin iyadoona ishkaal jirin wanadara waxaa yaraaday laxaaqutaa tadi in la haleeshiyo fii ma isim kahara hulaaثiyan saddex ka badan ayib wuxuu ku leeyahay meesha tan washada tarkun duuna labsin tii aan soo niriyey isimka hadduu hulaaثi yahay oo caarin can taai taaniit yahay wa sugira maca dalika yajibu irjaacu taai taaniiti ilayhi baa niri lianna tasgiira yarud اlashyaa ilaa usuuliha marka ayadoo saas ay tahay oo taadi in loo soo celi ay ahayd baa waxaa la arkaa marka qaarkeed taadi inaan la soo celinin yaa la arkaa buuri taas marka waxaa lagu waxaa laga mid dhigay shaad baa laga mid dhigay mathalan waxaa waxaa laga waxaa laga mid dhigay xarb dagaal dagaal dagaalka xarb lafdigaas ah waa muanath waay oo majaaziyu taaniih ah waxaa lamid e eh, nacl oo kale yaa lamid ah waxaa kaloo lamid e eh, mathala qaws nacl iyo kuwaasoo dhammaa ka mid e waxaan hore usoo sheegnay isimka waxaa lagu garanay inuu muanath yahay haddii taa u taaniith ku jirin tacaamulka cawdu damaa'iri ilayh hadda fiiri inay xarbi ay muanath tahay faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaabi xataa idaa adkantum fashudu lwuthaaqa ilaa an qaala tacaala xataa tadaca alxarbu awsaarahaa fiiri xataa tadaca alxarbu awsaarahaa damiirkaas awsaaraha intay ulaabana muanathka xarbigu u laabanay marka macnaheedi waxaa wey xarbigi inay muanath tahay ku tusinaysaa haadihi jahanamu haddii la yidhaahdo jahanama inay muanath tahay waxaa ku tusinaya ishaaradeedo muanathka haadihi bay ku tusinaysaa nacli sidaas oo kale waa muanath wa bitaali waxaa la maqlay ayadoo laleeyahay xar binti xurayb ayadoo laleeya oo xurayba aan la dhihin dhihinoo tadi loo soo celin ishkaalna ma jiro washada waxaa shaad noqday tarkun ay tarku tai wa icaadatuha duna labsin ayadoon shaki jirin ayadoon ishkaal jirin ayadoon ishkaal jirin tadi in la soo celiya ahayd in laga taga waa naadir baa layiri waa shaad oo waxaa la arkaa in la yidhaahda nucaylun iyo quways acti lqawsa baariiha aa leeyahay fiiri baariihaa damiirkii maxaa tadi loogu celiya muanath looga dhigay inay qowska muanath tahay saasaa laleeyahy marka carabti waxaa laga maqlay ayadoo dhehayso quways iyo iyadoo dhehaysa nucayl iyo xurayb oo shaygo muanatha oo hulaathi ah oo tadi haddii loo soo celiya ishkaal uusan ka imaanaynin maca dalika tacdi ay ka tageen taasaa la arkay waa qeybtaas markaasuu ku yiri wanadara waxaa yaraaday laxaqutaa tadi in lag haleeshiiyo fii maa kahara wax ka batay thulaathiyan saddex wax ka badan in tadi la haleeshiiyo waa yaraatay fiiri markaan waxaan iri waxa tada loo soo celinayo isimka thulaathiga ah laakiin isim rubaaci haddii uu yahay tada loo soo celin maayo qudaam oo hori ah haddii in la taskiiriya la rabo waxay ahayd qudaam daalkii waa lakala waa la kala bixinayaa in la yidhaahdo qudaydimun qudaydimun in la yidhahday ahayd markaasaa carabti waxaa laga maqlay qudaydimatun horiyarow inay ayagoo dhahayaa la arkay marka waxay noqotay isim rubaaci iyo famaa zaada rubaaciga ka badan oo khumaasi ah oo tadi la haleeshiye taadana waxay ahayd waxaa lagu kabay isimka thulaathiga oo muanathka oo asalkiisi aan wadanin waay wa sagaruu shuduudan ladilati wadaa maca minha taawati wa way taskhiiriyeen shuduudan shaadnimo aladii bay ku ay taskhiiriyeen alatii bay taskhiiriyeen wadaa bay taskhiiriyeen maca alfuruuci oo furuucdiisa wato minhaa furuucdi waxaa kamid taawati baa kamid sideedaba taskhiirka wuxuu kamid yahay min khawaasi alasmaai almutamakina asmaada mucrabada ah in la taskhiiriya yaa gooni u lahayd isim mabni marka in la taskhiiriya ma ahayn hadda aladii allati alatii waa ism mawsuula ayib daa i taa i tiina waxa weyaan asmaa lishaara waay waxaan soo dhaafnay markii aan macaarifta ku dhex jirnay asmaa اlmawsuula iyo asmaa اlishaara kulligeed min mabniyaadki sidii damaairtoo kale inay mabniyaadki ka yihiin oo waxa weeyaan xuruuftaay shabaheen oo wakaftiqaarin usila waka niyaabati can ficli bilaa taathurin wakaftiqaarin usila yaana soo martay iftiqaarka mawsuula kamid e, asmaa ishaarana waxay shabahday xaraf kaana min xaqi an yuudaca lilishaara walam yuudac xaraf oo aan joogin bay shabahday waataan soo nari marka in la taskiiriya ma ahayn maca daalika carabtiga waxaa laga maqlay ayagoo taskiirinaya laakiin biariiqa khaasa aladaya alataya dhaya taya ayagoo carabti dhahaya taskiirka xataa fiiri markuu mabni yahay qawaacidi wuu khilaafa oo fucayl iyo fucaycil iyo fucaycil midna laguma taskiirin marka taas waxaa laleeyahay waxa weeyaan waa shaad weeyaan walidaalika w minhu qowl shaaciri aw taxlifii birabiki اlcaliyi anii abuu dayaali sabiyi ninkii waa kii yiri naagtiisuu ku yiri ama iga fogow ama ku dhaaray wiilkaas aniga inan kaa dhalay markaasuu uri ow taxlifii waxaad ku dhaaranay birabiki اlcaliyi anii aniga abuu dayaaliki midkaadaas yarowga ah asabiyi inan aabba u ahay dayaaliki abuu daaliki ay ahayd abuu daaliki daadi baa marka la taskiiriyey carabti waa laga maqlay laakiin waxaa weye yuxmalu dalika calى shuduud fa yuxfadu walaa yuqaasu caleyh annasb qaala naadimu raximah اllahu tacaala yaa ankayaal kursiyi zaaduu linasb wakulu ma taliihi kasruhu wajab wmithlahu mima xawaahu xifwataa taaniihin aw madatahu laa tuhbitaa win takun tarbacu daa thaanin sakan faqalbuhaa waawan waxadfuhaa xasan lishibhi almulxaqi wاlasliyi maa lahaa walilasliyi qalbun yuctamaa wاlalif aljaa'iza arbacan azil kadaka yalmanquusi khaamisan cuzil wاlxadfu fi lyaai raabican axaqu min qalbin waxatmun qalbu thaalithin yacin wawlida lqalbi infitaaxan wafacil wafucilun caynahu maftax wafacil وقيل في المرمي lmarmiyi marmamiyu wakhtiira fi isticmaalihi marmiyu nasabkan wax yarka sii wadayna waxaa lagala jeedaa markii nasab lagu leeyahay نسبة weeyaan nisbatu shayi ilaa shayin aakhar in loo nisbeeyo kaasaa lagala jeeda ayb markaasuu ku yiri yaa ankaya lkursiyi zaaduu linasab wa kulu maa taliihi kasruhu wajab zaaduu way ziyaadiyeen linasabi liajli nasabi yaa-an bay ku ziyaadiyeen yaduu ka kursiyi lkursiyi lamid ah wa kulu maa taliihi yadaas waxay la xiriirto ayada ka horeeyane kasruhu in lahoos dhiga wajaba kaas weeyaan nisba waxaa weyaan qabiila ama balda ama eh, maxaan ku yihaha aabbo ama xirfo a wax laysugu nisbeeya marka nisbadaas wuxuu ku leeyahay waxay khawaas u tahay yaa mushadada bay leedahay annisba waxa weeyaan yaa mushadada weeyaan ya-dii mushadadaheed waxa haddana ka horeeyo maa qabligeed in loo kas oo loo hoos dhigo isimka mahma yakun min amrin icraabtana idin loo soo wareejiyo marka fiiri mathalan waxa weeyaan soomaal oo kale yaad qof u nisbaynaysaa waxaad leedahay soomaaliyun fiiri ya mushadadad aakhir ka dhigtay maa qabligeedana waad hoos dhigtay soomaaliyun liyun marka icraabtana yadaa la saara hada soomaaliy dee tira khabrumubtada marfuuc yadi waxay kamid noqotay juz min alismi ay ka mid noqotay ayib Eh, dimashqa waa magaalada la yaqaano caasimatu suuriya markii lagu nisbaynayo dimishqiyun basra basriyun kuufa kuufiyun sidaasaad leedahay maka makiyun wahaakada marka waxa weeyaan wazaadu way ziyaadiyeen linasabi waxay u ziyaadiyeen zaadu way ziyaadiyeen linasab liajli nasab nasabka awgiisa waxay u ziyaadiyeen yaa yaadoo ka yaa kursiyi lanno isimkan kursiga yada ku jirto yaa oo nisba ma ah isimkii waxay kamid tahay juz min min alismi waay marka haddii kursi in wax loo eh, nisbee la raba yadaana la goyna mid kale la waa noo imaa doonta marka min axkaami nasab waxaa kamid eh, wa kulu maa taliihi kasru wajab wa kulu maa taliihi yadan waxay la xariisato dhan oo ayada ka horeeyo kasruhu in lahoos dhigaa huwa jaba yani yajibu kasru maa qabla yaai nisba intaasunbaa lagala jeeda waatan dimishqiyun kuufiyun eh, makiyun eh, maxaan ku irahdaa eh, soomaaliyun waatan hadda soo niri tamiimiyun axmadiyun shaaficiyun saasaad leedahay wa mithlahu mima xawaahu xdif wataa taaniithin aw madatah laa win takun tarbacu daa thaani sakan faqalbuhaa waawan waxadfuhaa xasan waxdif goy milahu mithla alyaai lmushadada mimaa xawaahu isimkii ay ku dhex jirto wixii ya-da mushadada hadduu hore u qabay ka goy walaa tuhbit ha sugin taaa taaniithin taaniithka ta'diisana ha sugin aw madatahu walaa madatahuna ha sugin intana min axkaami الnisba waxaa ka mid eh ana اlisma in kaana fi aakhiri yaaun mushadada min qabli الnisba faaradta an tansiba ilayhi faxdif minhu alyaa almushadada awala wakadalika yuxdafu minhu taau taaniith liannahu taau taaniith iyo yaa lmushadada ma kulmi karaan kadalika alifu ataaniith almamduuda ayadana waxaa weyan waa la goynaya waxdif gooy milahu ay mila alyaa hadda mudakar ahaan oo milahaa ma dhihin shicirka awgeed milahu ay mila e, alyaai lmushadada isimka midii yaa mushadada isimkii hore usii qabay ka gooy oo mimaa xawaahu wixii asiga ay ku dhex jirtay ka gooy baa lagu leeyahy mathalan kursiyun oo kale haddee la in la nisbeeyo isimka kursi ya hore u oo mushadada ah asoo nisba aan ahayn yadi watay haddii in nisbiya la geli la rabo laba ya oo wada mushadada ma kulmi karaan oo kursiyiyuun lama dhahay midii hore oo isimka ku jirtaa la goynaa kadib ayaa u nisba la keenaya kursiyun ay mansuubun ila kursi saasaa laleeyahy kamide mathalan hadda waxaan ognahay maxamed ibni idriis ashaafici shaafici ya oo mushadado watay haddii dadka madhabtiisa qaatay in loo nisbeeye la rabo maxaa la samayna ninka madhabta loo nisbaynayo asiga madhabtiisa ya buu rabaa oo ya u nisba ah shaaficina ya baa ku sii jirtay yadii shaaficida waa la goyna markaasaa waxaa loola imaana yadii nisbada madhabka ahoo shaaficiyu madhab alaleeya markaa shaaficiyun weyaan ay mansuubun ilayh fi madhabihi sidaas waa ayib walaa tuhbit ha sugin walaa tuhbitanna dheh walaa tuhbitan ha sugin oo ha sugin nuuni tawkiid baa la xariiro taaa taaniithin taaniith tadeedana ha sugin haddii taa u taaniith isimka aakhirka kaga jirtay oo aad rabtid inaad wax u nisbaysid yadika goy tadi gooy mathalan makka oo kale aad rabtaa inaad wax u nisbaysid madiina aad rabtaa inaad u nisbaysa labada ta waa goyna maka makiyun yaad leedahay madina madaniyun sidaasaa leedahy tada ku jirta waa laga jaraya marka walaa tuhbit ha sugin taaa taaniithin taaniithka tadeeda ha sugin fi lismi aladii yunsab ilayhi aw madatahu madadiisana ha suginoo alifu taaniithi almamduuda ayadana in la gooyaa waajib ah alifu taaniith alifu taaniith mamduuda iyo maqsuura waxay ahaatabo xamraa haddii in wax loo nisbeeye la rabo xamraawiyun yaa la leeyahay hadday maqsuur tahayne waa tana hadday khaamis iyo famaa zaada ay tahay in la xadfaa waajib ah haddii ay alif الtaأniiث الmaqsuura in kaanat khaamisa fayajibu xadfuha ka xubaara xubaariyun aa laleeyahay aliftii dambe waa la goyna waa ismu طayrin ama ama waxay noqotay raabica ayadaa imaa doonta taas raabica marka waxaa loo kala saarayaa inay saakino tahay iyo inay macnaha mutaxarika tahay calaa kuli xaal qaacidada waxa weeyaan kulu taai taaniih yajibu xadfuha liajliha innasab wakadalika alifu taaniih idaa tajaawazat raabica fasaarat khaamisa yajibu xadfuhaa liajli yaai nisba hadday khaamisa noqoto hadday raabica noqoto dhe waa tana markaan wain takun tarbacu daa thaanin sakan faqalbuhaa waawan waxadfuhaa xasan wa in takun hadday tahay alifu taaniidkii tarbacu tii afarayniso daa thaanin mid oo mid labaad u saaxib ah thaanigoo sakana reebmay faqalbuhaa waawan waaw in loo gidiyaahu waxa weeyaan afdal wa xadfuhaane xasanun yani faqalbuhaa waawan yani jayid weeyaan khabarkii waa maqan yahay meeshaas marka wuxuu ku leeyahay haddii taau taaniih maya alifu taaniih hadday ku jirto isim oo midkiisa labaad uu reeban yahay labaa kuu banaan marka waxaan ka garanay hadday khaamisa noqoto waa la xadfa hadday raabica tahay laakiin isimka ay ku jirtona haanigeeda mutaxarika u yahay ayadana waa la xadfaa hadday raabica tahay isimka ay ku jirto xarafkiisa labaad uu reeban yahay laba weji ku banaan yihin intaas waay intaa waxaa laga fahmay mafhuumka kalaamka musanifka wain takun haday tahay alifu taaniidkii tarbacu tii afarayso daa thaanin isim xaraf labaad u saaxib ee eh, sakana reebmay isim xarafkiisa labaad ou reeban yahay hadday afar u noqoto fa qalbuhaa ayda gedinteeda markaas waawan loo gediyo jaa-izun waay wa xadfuhaa in la gooyana xasanu waay mathalan xubla oo kale kasoo qaado aliftan hadda alifu taaniidka xubla aliftaas oo aakhirka ugu dambayso waxay ku jirtaa isim xarafkiisa labaad uu reeban yahay xubla badi waa reebantay xaraf labaad oo reeban likowni thaani thaanihi saakinan jaaza fi alif almaqsuura aw alif قلبها waawan xublawiyun inaad tidhaah io wa xadfuhaa oo xubliyun aad tidhaahdid labadaba waa kuu banaan tahay ama alifta gooy ama alifta waaw u bedel labadaasba waa kuu banaan tahay mafhuumkeeda marka waxa waaye in kaanat fi raabica in kaanat raabica wاlkalima thaaniha laysat saakina fayajibu xadfuhaa kajamaza oo kala w oo nooc min almashi jamaziyun aad leedahay jamaza aliftii oo maqsuurad aheed waa la xadfay jamaziyuna la yiri haday ay khaamisa noqotane waaba la sida xubaara oo kale xubaariyuna laleeyahay marka alifu taaniith in kaanat khaamisa yajibu xadfuha wa kadalika ida kaana thani mutaxarig yajibu xadfuha fain kaanat raabica wa kaana thaani kalimatiha saakin fayajuusu fiiha wajhaani intaas wa lishibha almulxaqi walasliyi maa lahaa walilsliyi qalbu yuctama wuxuu ku yiri lishibha waxay leedahay midka ayada shabaha almulxaqi ayada la haleeshiyey iyo wlasliyi walilsliyi wuxuu leeyahay maa lahaa alifu taaniidkii oo maqsuurada ahayd wuxuu lahay bay leeyihiin alif waxaa la yidhahdaa alif oo alifu lilxaaq la yidhaahdo yaa jirto kelimaad qaarkeedaa la geliyey waxaa loo geliyay inuu ekaadaan alifu taaniitha maqsuura inuu ekaadaan ko waxaa jira haddana alifka hadduusan ahayn alifu taaniithi maqsuura usan alif asli uu yahay intaas hadday noqdaan axkaamtii waxaa la siinaa alifu taaniih lmaqsuura aa la siinaa oo waa maxay hadday khaamis noqdaan yajibu xadfuhuma kow hadday raabic noqdaan oo thaani kalimana ay mutaxariga yajibu xadfuhuma haddii raabic noqdaan oo thaani kalimana ay saakina tahay yajuusu fiihima alwajhaani intaas keli a waay inta hadda musanifka uu kuu sheegaya ayb markaasuu wuxuu ku leeyahay lishibha wuxuu leeyahay mid ayada shabahda almulxaqi ee ayada la haleeshiiyey mid oo mulxaq ah iyo wlasliyi walilasliyi wuxuu leeyahay alifta asalka ah maa lahaa yay leeyihiin maa lahaa maa lialif taaniih almaqsuura laakiin walilasliyi alifta hadday asal tahay waxay kaga duwan tahay waxay leedahay qalbun gidin yuctamaa oo la doorto hadda waxa weyaan alifu taaniidka haday raabica noqoto haanigeedana ou saakin yahay waxaa ka wanaagsan in la gooyaa wanaagsaneed xadfuhaa xasan laakiin qalbuhaa waawan jaa yan yaan soo niri inta cagsigeeda waa haday hadday asal tahay qalbuha waawan xasan wa xadfuhaa jaa-is saasay noqonaysaa marka fiiri amhiladii ka haddii tahay alifu ilxaaq kaxabarka waxa weeyaan waa untha alqirda daanyeerka midkiisa dumarka waxaad leedahay xabarka xabarkiyun liannahu alifta xabarkaa ku jirto waa ziyaada ziidad litushaabiha alifa taaniihi almaqsuura ayib amaamase waa dakarkana waa lagu magacaaba ma garanayo eh, waxaa la yihah dakarna waa la yidhaahdaa haddii dakar ou noqdo markaasuu ilxaaq noqon kara haddii muanath la yihahdo waaba aliftaaniith ay noqon lahayd ayib marka xabarkaa aliftaas waxaa loogu ziyaadiyey sidii xubla alifteeda inuu ekaato maadaama ay khaamis tahay hadirtaan yajibu xadfuhaa fi nisba waxaa leeay xabarkiyun hadday raabica noqotana calqa oo kala waay calqa ismu nabat ismu nabat muanath ma ah ayib laakiin aliftan waxaa loogu ziyaadiyey lililxaaq keli a waay alifti marka fiiri hadirtaan waxay ku jirtaa kelima thaanigeedana ay tahay saakin fayajuusu fiiha alwajhaani inaad tirahda calqiyun iyo wa calqawiyun wاlmukhtaaru huna alqalbu bou le caksu alif الtaأniith ayib amaa alifta asliyada ah walilasliyi qalbun yuctama alifta asliyada hadday tahay alifta hadday thaalith tahay asli ay tahay thaalith waxa weeyaan in la gooyo taas ma banaano musanifka kama uusan hadlin hadday thaalith tahay ka casaa io fataa oo kale waay waxa weeyaan waa isim thaalith wa wa wa waa alif oo thaalithah waxay tahay taas waa la baaqiyeela musanifka ma hadlin hadday thaalitha noqoto oo casaa casawiyun wa fataa fatawiyun a laleeyahay laakiin haddii ay ay raabica noqoto waxa weeyaan labadii way ku banaan yihiin laakin alawlaa alqalbu ka malhaa oo kala waay malhaa malha macnaha waxa weeyaan waxa lagu mashquulo waay isimkaas alifkaas aakhirka kugu jira min min daati اlkelima u ka mid yahay ee zaa'id ma ah ayib malha haddii la yidhaahdo markaan waa isim oo alifkiisa asli uu yahay kelimada ay ku jirtana haanigeeda uu reeban yahay yajuusu fiiha alwajhani marka maxaad leedahay inaad malhawiyun tiraadid inaad malhiyun tiraahdid macnaha mid cayaar loo nisbeey w midka mashquulka badan fiiri marka laakiin yaa awleysan walilasliyi qalbun yuctama in la qalbiyo waaw loo bedelo malhawiyun la yidhaahdo oo aliftii asalkeeda la baaqi waw loo bedelaa ka fiican in la xadfo malhiyun la yidhaahdo marka musanifku wuxuu ka aamusay hadii alifka asli tahay thaali tahay waa ka aamusay hadday khaamis tahayne wuxuu ku yiri waxaa weyaan waxay lamid tahay alifu taaniid hadday khaamis tahayna waa la goy jire asal hadday noqoto ka mustafaa oo kale wa mustafaa kelimadaas asalkeeda waxa weeyaan istifaaan baa masdarkeeda u ahay inuu asal yahay waa isim ficil oo sudaasiya laga keenay alifteeda waxa weyaan waa asli haddii la rabo in la taskiiriyo waa in la gooyaa waxaad leedahay mustafi mustafiyun midkii doorashada loo nisbay saasaad leedahay ayib markaasuu wuxuu ku yiri wاlأlif aljaaئza arbaca azil kadaka ylmanquusi khaamisa cuzil wاlxadfu fi lyaai raabica axaqu min qalbi waxatmu qalbu thaaliثi yacin wuxuu ku leeyahay waazil zuuli alalifa zuuli aljaa'iza ka gudbay arbacan afar ka gudbay kadaaka midkaas waxaa la lamid eh ya lmanquusi yaau lmanquusi manquuska yadiisa sidaas oo kale ya yaa yaau lmanquusi manquuska yadiisa cusila loo gooyay khaamisan xaal u yahay kii oo shaneeyo marka tan qaacida guud waay kulu alifin waqacat fi khamisa fi khaamisi xarfin yajibu xadfuha ayan kaanat ha noqoto alif asli ha noqoto ilxaaq ha noqoto taaniih ha noqoto hadayba afar dhaafto sidii mustafa hadda aan sheegayna qayb ka tahay in la gooyo waajib waay wa azilzuuli alalifa zuli ayan kanat aljaaiza arbacan alif kastoo afar ka gudbay in la zuuliyo waajib weeyaan sidaasaad leedahay ayib hadda fiiri almuctadaa almustafaa almustaclaa haddii nisba la geli alifyaashaas oo dhan waa la goynaa liannahu tiri ayada waxay ku jirtaa khaamis waay yajibu xadfuha kadaaka waxaa lamid eh yaau lmanquusi sidaas oo kalea cusila khaamisan asigana waa la zuuliyey yaadi hadirtaan almuctadii almustaclii haddaa tiraahdi yaa lmanquus ay noqonaysaa aliftii waxaan ku soo miithaalin mustafa oo kale hadda almustacli almuhtadi almuctadi ya-daas waa yaa lmanquus waxay xuruufteeda haddaad tirisid waxa weeyaan eh, shantay xarafka shanaad waay in la gooyaa waajib ah ayb markaasuu wuxuu ku leeyahay waxaad leedahay almuctadi wax u nisbay hadaa lagu yihahdo almuctadiyun aad leedahay yadi almuctadi ku jirta waad goynaya u nisbaad keenaysaa mustaclin hadii lgu yirah wax u nisbay mustacliyun aad leedahay yadi mustaclin yaa ka maqan asalkeeda mustacliyun yuu ahaa waxaa loo xadfay yaa lmanquus iltiqaa saakinaynaa loo xadfay marka waa ka ayb hadda shaarixa alxabarka hadduu keenay dakaru quraad baa la yidhaha daanyeerka midkiisa oo dakarka marka alifta ku jirta alifu taaniith maaha laakin lililxaaq waa wax sidaasaa loo leeyahay ayib markaasuu wuxuu iri wاlxadfu fi lyaai wاlxadfu fi lyaai raabica axaqu min qalbi waxatmu qalbu thaalitثi yacin wاlxadfu goynta fi lyaai la gooya raabican xaaluya kii afare yaa axaqu min qalbin in la bedelo ayadaa ka axaqsan wa xatman waxaa waajib ah qalbu thaalithin mid saddexaad in la celiyo saasoo yacin oo daahiray inta hadda qawaacid badan buu haddana soo celiyey hadda ma soo dhihino yaa-ulmanquuska haddii ay noqoto afar hadday ka gudubto in la xadfaa waajib ah hadday raabica noqotona maxaa la samaynaa لأn ألف تأنiiث maqصuرa waxaan soo dhaafnay hadday raabica noqoto markaasuu wuxuu ku leeyahay haddii yaa ulmanquuski raabic ay noqoto labaa ku banaan in la bedelo iyo in la gooyo labada waa ku banaan tahay wاlxadfu fi lyaai yada in la xadfaahu waxadfu lyaai le waay waxadfu lyaai yada in la xadfaa raabican u yahay kii afare yaa ka xaqnimo badan ka mutaysta min qalbin in ayada waaw loo bedelo oo maala hadda haddii aad tiraahdeed qaadi hadday qaadi yadii safiiri qaaf alif daad ya midda afaraad ay noqotay haanigeedana waa saakin markaasuu ku leeyahy qaadi alqaadi oo kale haddii la raba in la nisbeeyo labaa kuu banaan labada ha banaanaatee laakiin xadfigaa sii haboon oo inaad tiraha qaadiyun yaa ka haboon ina tiraa qaadawiyun yadii manquuska ahayd hadday khaamis noqoto waa la goynaa baa niri hadday raabic noqotana yajuusu fiiha alwajhaani walxadfu awlaa intaas buu hadda kaas u jeedaa markaasuu wuxuu ku yidhi walxadfu fi lyaai yadi in la xadfa raabican xaal uu yahay axaqu min qalbin in la bedelo oo waaw loo bedelo in la ka haboon wa xatmun wa haalidkii in la gidiyo haalidkoo yacinu bimacnaa yadharu xatmun waajib weeyaan hadday alifta ay thaalith noqoto oo asalna ay tahay yajibu ibqaa'uhaa huma ibdaaluhaa ilaa ilaa waawin taasaa waajib a buu ku leeyahay ayib taas waxa weyaan hadda sidii aan soo sheegayno casa iyo fataa oo kale aan soo lahayn waxa weeyaan in la gooyo ma banaano liannahu thalith ay noqotay qalbuhaa waawana yaa waajib ah oo casaa casawiyun wa fataa fatawiyun sidaasaad leedahay wa qalbun wa xatmun qalbu thaalithin yacin wa xatmun wa qalbu thaalithin thalith in la bedelaa xatmun weeyaan intaas yacinta waa iska tamaamulbeyt fi ma yadhar ayb wawli da qalbi infitaaxa وفعل wafucilu caynahu maftax wafacil wuxuu ku leeyahay wawli sii dalqalbi gidintaan infitaaxan sii markaad kelimadii badashid idaa qulibat yaau lmanquusi waawan wajabu fatxu maa qablahaa yani yaadii manquuska ahayd haddii waaw loo bedelo waawdi wixii ka horeeya la kordhiga wa awli tha lmanquus tha linfitaax tha lqalbi infitaaxan hadda mathalan qaadi oo kale buu ahay qaadi alqaadi oo kale ya-di haddii la gooyo maa qabligeeda iska maksuur waa wixii hore oo kale waa oo ilaan waxaan soo niriyey yaa lmanquus may dheh wixii ka horeeya wa kasru maa tariihi wa kulu maa taliihi kasruhu wajaba hadda soo sheegnay oo qaadi haddii wax loo nisbeeyo yadi la gooya oo nisbe la keena qaadiyun ay noqonaysaa taas wax isbedel ma laha laakiin yadi haddii waaw loo bedelo oo la yidhaahdo qaadawiyun haddii la yidhaahdo yadi wixii awal wixii ka horey awal waa hoos dhigneed wixii ayaga ahay hoos dhigii markaa fatxa loo bedelaya لأnnahu yأdi waxay hoos dhigata waawdi naftigeediyaa la hoos dhigaya qaadawiyun fiiri hadan yadii waawgiyaa loo bedelay waawdi wixii ka horeeya daadki waa la kordhigay yadi hoos dhigeedina waxaa la siiy waawdiyaa loo hoos dhigay liannahu haddii daadkaas la hoos dhigi lahay waawga ma imaan karto qaadi haddii la yidhah daadka la hoos dhigo waaw waxa weeyaan maa qablahu maksuur ma noqon karo ilaa idaa futixat qaadiya ma lagu hadli karo marka tan waxa weeye taxsiil lxaasil maba la keeni kara wa wlisi dalqalbi gidintan oo yaa ulmanquus marka waaw loo bedelo infitaaxan c o ayada ma ahana waxa ka horeeya lahu kordhigaya kow markaasuu ku yidhi waftax waxaad kordhigtaa wa facilun iyo wa fucilun iftax caynahumaa cayntoodana kordhig wa facilna sidaasoo kale yeel isimka hadduu hulaathi yahay hadduu hulaathi yahay fadiisa ama ha godnaato oo kowda ama ha kor dhignaato ama ha hoos dhignaate eh yaa in nisba waxaa waajib ah in caynta caynta waxaa lagala jeeda xarafka thaaniga awa waay kelimaday thulaathi tahay tan horena faa ficli alayidhaah midda oo labaadna caynu lficli midda saddexaadna laamulficli marka maanta waxaa loo kordhigayaa caynulficli yaa la kordhigayaa mathalan hadda fiiri waxaa weeyaan namir oo kale waa facil namir waa shabeelkii nin baad rabtaa inaad u nisbaysid waxaa lagu leeyahay namariyun aada leedahay namariyun oo cayntii awal hoos oo miimka ahayd waa la kordhigayaa liajli yaai liannahu waxa weeyaan maadaama yaa u nisba waxay ka horeysa ayada ay hoos dhiganayn radiyaa sii hoos dhigi oo xarafka ugu dambeeyey fadxadii marka koraa loo qaaday namariy lama dhahay naamiriyun lama dhahay laba fatxa laba kasro isku xigta culaysay keenaysa waa facilkii facil facil taas weeyaan waxaa lamid e fucil waa lamid duil oo kale duil haddii nisba la geliyo daalka awal waa godnay sidiisa lagu dhaafaya ayib hamsadii hoos dhigneed yaa la kordhigaa dualiyun aa laleeyahay ama ficil a lamidi ibil geel ninkii geel jira haddii geel in loo dhisbeey la rabo maxaa laleeyahay ibaliyun badii hoos dhigneed waa la kordhigayaa markaasuu ku leeyahay wa faacilun wasanka facil ku yimaada sidii namir oo kale iyo wa fucilun sidii du-il oo kale iftax caynahuma cayntooda markaad nisbe gelisid kordhigo waxaad tidhaahdaa facaaliyun iyo fucaaliyun dheh wa facilna sidaasoo kale ku sameey oo markay ibil tahay ficil waaye isimkii marka caynta kordhigoo ibaliyun sidaas dheh ayib markaasuu uri waqiila fi lmarmiyi marmawiyun waqiila fi lmarmiyi marmawiyu wakhtira fi isticmaalihim marmiyu waqiila waxaa la yiriyey fi lmarmiyi waxaa la yiri marmawiyun wakhtiira fi isticmaalihim waxaa la doortay marmiyuna la doortay oo inta la gooya hadda waxaan hore u soo sheegnay isimka oo yaa u nisba la gelinayo haddii aakhirkiisa ya shidan ay ku jirtay oo laba xaraf iyo wax ka badan lagala hormaray waxaa waajib yadi in la gooyaan soo nariye oo waa maxay shaaficiyun oo kale marka in wax loo nisbeel raba yada shaafici ku yiranoo shidan goy ee yadii nisbada keen shaaficiyun saasaa leeyahay inta wuxuu ula jeedaa markaan marmawiyun iyo marmiyun markuu leeyahay haddii isimkii laba ya ku kulanto midoodna asal ay tahay midna ay zaa'ida tahay hadday ay isimka ku kulmaan maxaa la sameynaa markaan in nisbe la geliya haddii la rabo qola waxay leeyihiin midda zaa-idadaa la goynaa middii asalka ahaydne waa la reebayaa waa waa loo bedelayaa oo hadda marmaa mar marmiyun min rama ay ka timid alifta dambe waaye ya asal oo min cayn ilficli ay ka mid tahay ayadoo sidaas ah yaa ya-di la geliyo marmiyuna la yiri marmiyun iyadoo ah la rabaa maanta marmiyuntaas waxay ka kooban tahay duuna nisba iyadoo aan nisba gelin yaa waxay ka kooban tahay ya-dii ficilka ugu dambeysay iyo ya-dan marmiga la geliyo zaa'idada idada ka kooban tahay haddii nisba la rabo in la geliyo waxa weeyaan labadiiya in la gooyo iyo in middii asalkeed la baaqi yeelo labadaasaa la isku khilaafsan yahay carabta waxaa ka mid eh man yaktafi bixadfi zaa'idati minhumaa midda ya-da zaa'idada aha la goyna asalkiina waa la baaqiyeelaa waa waa loo bedelaa markaasaa marmawiyun a laleeyahay waawdan ficilkii ramaa ya-diisii bay ka socotaa ya-dan dambeo mushadadka ane waa ya-dii nisbada ay wadatay waay tayib qolana waxay leeyihiin labadiiba waa laysla goyna ama zaa'ida ha ahaadeena ama asal ha noqdeeno <coughs> oo sidii shaaficiyu ya-diisa dambe loo gooyey yaa loo goynayaa oo marmiyun iyadoo awal ahayd yaa ya-di inta la gooyo yaa ya-dii nisbada la keenaya markaasaa waxaa leeyahy marmiyun marka marmiyun meel la gentana waa tahay marmiyun mid oo gemid loo nisbayna waa tahay labadiba waa wada yihiin marka waqiila fi lmarmiyi waxaa la yidhi oo nisba ku jirin macnaha meeshii la gemana idaa ya-da mushadad iskaga wad oo kale marmawiyuna la yidhi oo ya-dii la gooy tii asalka ahaydna waaw baa loo bedelay ya u nisboo shidan gadaala laga keena marmawiyunaa la yidhi wاkhtiira fi isticmaalihim waxaa la doortay marmiyun in la yihaaho yadiyo marmiyun to mfradka ku jirtay in la gooyo oo mid nisba wadata la keeno marmiyun la yidhaahdo sidaasay doorteen waana sida saxda ah wallahu aclam wsala اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin